hadla saasaa laydhi mudaaric shaamil loo yidhi weliannahu yashmalu athulaaiya wa kayrahu mudaaric halkan aan ka gelayna maxaa la yidhaah mudaaricu shaamil maxaa loogu magacaabay mudaaric shaamil liannahu yashmalu alwala wa qabla alaakhiri waliannahu yashmalu athulaaiya wa kayrahu oo ah rubaaci khumaasi sudaasi intiiba ka alla laakiin mudaaricashu wuxuu khaas ku ahaa ulaai uu khaas ku ahaa intaas markaad ogaato halkan warqad iyo qalin qaado ama kitaabkaaga ku yeerayso haddaad nin qoraalka ku fiican tahay waxaan yeerinaynaa sagaal su'aalood iyo sagaalkooda jawaabood marka hadda su'aalahaan yeerayna marka hore bal jawaab ha la gaare wuu dhihi jira shiiku halkan markuu maraa walimudaarici shaamil tiscatu as'ila muqadara sagaal su'aalood oo muqadarahu leeya halkan sagaal ah, su'aalooda halkan ku qadaran sagaal su'aalood oo muqadaruu leeya wuxuu dhihi jiray shiiku walilmudaarici wuxuu la jeeda walimudaarici shaamil wey mudaarica leena mudaaricu shaamil oo halkaana waxaa u sugnaaday tiscatu as'ila muqadara sagaal su'aalood aad meeshan ku qadaran sagaal su'aalood oo muqadarah ayuu leeyahy sagaal su'aalood oo muqadara haye raqam koow ku qoran tan ugu horayda maa yuftataxu bihi lmudaaricu mudaarica maxaa lagu furfurana xarafka ugu horreeya muxuu noqona waa su'aasha koobaad maa yuftatax maada istifaamiyaa maa yuftataxu bihi اlmudaaricu mudaaric maxaa lagu furfurana su-aasha koobaad weeye su-aasha labaad raqam aani ku qoro maa yuxaraku اlmuftataxu bihi xarafka mudaaric lagu furfurtay saa loo shaqla maxaa la xarakayna maa yuxaraku almuftataxu bih xarafkan lagu furfurtay maxaa la xarakaynaa waa su'aasha labaad su-aasha saddexaad raqam saddex ku qoro maa xarakatu qabla alaakhiri maa xarakatu qabla aakhiri lmudaarici ardada aad u gacanta fududaan la soconaynaa ayagaa hadhow u dhammaystiraa kuwa kale ah. maa xarakatu qabla aakhiri lmudaarici mudaarica qabla aakhirkiisa maxaa la xarakeeya waa su-aasha saddexaad maa xarakatu qabla aakhiri اlmudaaric raqam afar raqamka afraad maa faa'iidatu libtidaa'i bihaa waa la sheegi doonaa mogtahay xuruufta lagu bilaabana mudaarica la sheega markaasaa waxaa la leeyahay marka la sheego maa faa'idatu libtidaa'i bihaa bihaad waxay u laabanayaan xuruufta mudaarica lagu bilaabanayo waxay faa'iidaynayaan xuruuftaas oo macaaniya maa faa'idatu libtidaa'i bihaa waa su-aashii afraaday ahayd jawaab ma hayna haddee su-aasha shanaad weli masiidad haadihi اlxuruufu fi lmudaarici weli masiidad weli masiidad maxaa loogu siyaadiyey haadihi اlxuruufu fi اlmudaarici mudaarica maxaa horta loogu siyaadiyey maxaa loogu siyaadiyey su-aasha shanaad weeye su-aasha lixaad middan shanaadee ka dhalataa waa arki doona marka jawaabaha la marayee middan shanaad jawaabteeday ka dhaleen marka middan shanaadoo ah weli masiidad haadihi alxuruufu fi lmudaarici jawaabaa la sii doonaa jawaabtaa su-aal lixaad ka dhalataa markaasaa waxaa la yidhaha walima khtusad walima laamta xarf jaarmaada waa istifaamiya alifti waa laga jaray lixaraf jaara galay walima ukhtusad haadihi alxuruufu bilmudaaric maxaa xuruufta loogu gaar yeelay xuruuftan maxaa mudaaric loogu gaar yeelay walima اkhtusat haadihi اlxuruufu bilmudaaric xuruuftan maxaa mudaarica loogu khaas yeelay oo maadiga loo geli waaye waa su-aasha lixaad oo midda shanaad ka dhalasha ka dhalata walima اkhtusat weeye اkhtusat haadihi اlxuruufu bilmudaarici waaya jawaabta marka la jawaabo waxaa ku xigta su-aashii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 bixiyey ah, magacan xaa loo siiyey horta xuseen ma horta haye kor u akhri aan kaa dhegaysanna ardadii aan qoranaha kaa saxdeene o maa yuxaraku اlmuftataxu bihi waa su-aasha labaad sax aye saddexaad sax صح ولما اختص ولما اختصت هذه الحروف ب...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 labaatankii xaraf afar kaloo ka mid a xaa loo soo qaadan waay oo kuwaan loo soo qaatay walima qtiirad haadihi اlxuruufu can gayrihaa su-aasha toddobaad aheede mogtahay jawaabteedu marka jawaab iska tacbaana wey dhib badan dhegaysta marka jawaabteeda waa wax layska dhihi jira aan dhahayna maahan jawaab oo aad muqnicaa maaha jawaabta waxa la liannaha xuruuf اlcila anaytu waa xuruuf اlcila fiiri anaytu markii la yidhi waa xuruufulcilla anaytu waxaad leedahay anaytu ya waa qiraa inay xuruuf cillo ka mid tahay hamsadana fahiya min xuruufi alcillati cinda iclaali ra'aa wasa'ala soo tasriifucisi kuma aadan qaadan culammada gobolaaba ku dara marka xuruuf cillaha hamsada waxay leedahay walhamsatu min xuruufi alcilla cinda iclaali ra'aa wasa'ala ayaduna meelayba ka soo gashaa xuruufulcillihii nuuntu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 cilla uga mid noqoto oo say saaxiib ula tahay waa inaan fahnaa waxa la sheegaya haddaadan fahmin faa'iido ma leh waa inaad fahamtaa waxaan hadda su'aalahan kuwan dambe maskaxda ardagaa lagu laylaya sarfi weyn maa laakiin laazim maskaxda haddii kale waa funtoobi ah, waxaad noqaydaa labadii arday oo inta waxa weeyaan baabu ra'aan loo akriya istixaadada mutaxayirada ay ilaa fahmi waayeen maskaxdiisan aysan dhalaalaynoo waxay rabaan si fudud inay u fahmaan hadday si fudud u fahmi waayen waa ka joogsaayeen ardamaan kuwaas markaasuu yidhi waryaa miyaad xaysha adugu kaasuu may kaasuu adugu ma haysha may oo haddaan ana ma hayla adna ma haysha maxaa baabka dhibkiisa nagu war ka boodn fiiri maskaxdoodii waxay rabaan inay funta noqon marka marka dambe funta ma taqaana ukunta maranta meelaa la dhigaa digaag noola ka soo baxa marna ebery noqonay soo maaha maskaxda haddaadan dhalaalin oo wax kasta inay fahanto aadaan kula dadaalin marka dambe shaqaynma laakiin haddaad dhalaalido marka dambe waxaad ka wax walba adoo fahma weligaa lisma yidhah sideeda wax ma fahmi karti wax kasta inaad fahantaan la isku dayaa maalinka da waa arkayda wax walba iyagoo suuf noqday oo maskaxdaadu wax walba ay jireen haddii kale bahal dhagaxa iska noqe wax yaray qaadee habeen iyo maalin u jeedda wax ka hoosay uma jeedayd dhagaxay noqe evergo marka waxau yidhaa nuunta waawowda walaasheed li'anna nuuna uktulwaawi haye halkay kala dhalat li'annahaa tufiidu macnan ishtiraakiyan kalwaawi macno ishtiraakiay faa'iidayda sida wowdoo kale maxay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 marka ta'dan ayay ciwad ka tahay wow soo maaha marka waxaad tidhaahdaa xuruufu cilay ka mid tahay sababtoo ah lianna taa'a takuunu ciwadan can ilwaaw mata cinda iclaali facala muctalilfaa bilwaaw almabniyi min iftacal lianna taa'a takuunu ciwadan can ilwaaw goorma cinda iclaali facala muctali ilfaa'i bilwaaw almabniyi min iftacala waxay leedahay lianna taa'a takuunu ciwadan can ilwaaw cinda iclaali facala muctal ilfaa bilwaaw almabniy min iftacal intaasuna waxay jawaab u aheed xuruuftan maxaa xuruuftii kale looga doortay waxaa liannahaa xuruuf alcilla wa xuruuf ulcilla weliba shek wuxuu ku daray wa xuruuf ulcillati owla biziyaada xuruuf cillana ayadaa xaqle in la siyaadiyo intaasaaba la socotay liannahaa xuruuf ulcilla wa xuruuf alcillati owla bisiyaadati min ayriha man min ayriha anaa ku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 godaa haddii rubaaci uu ficilku yahay rubaacigaas la kala qaadaymaa mujarad inuu yahay inuu masiidi waxaad tidhahdaa daxraja mudaaric ka dhig yudaxrijo waa mujaradkii soo maaha hayee soo qaada masiidkii rubaaciga ahaa akrama yukrimu haye callama yucallimu qaatala yuqaatilu khalaas waxaa leedahay waa la godaa rubaaci ha kala qaad sawaaun kaana mujaradan ow masiidan intaas wuxuu yidhi walahu bacdigii waxa u sugnaaday damun god idaa wusila marka lala xidhiiriyo birubaaciyi rubaaciga muطlaqan xaale uu yahay midaan rubaacigaasu la kala qaadin sawaaءun kaana mujaradan ow masiidan marka ficil kastoo rubaaciya mar haddii mudaaric laga dhigo khalaas weeye waa la godaa xarfanaytaan waftahu haada waxaad uceladaa bacdiga waa xarfulanatihi bacdigii ogow waftaxu bacdigaas kordhig mutasilan xaalu yahay mid la xiriira biqayrihi haadana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 waa la kasri karaa yada maahane yada lama kasri karo yada calima dhe ana iclamu ah, naxnu niclamu anta ticlamu ah, saasaa bannaanay ku leeyihi o wixii ficilo ka yimid ficiladaas maxaa shardiga inaysan ahayn muctalfaa bilwaaw labo sagaalkii hamsatulwasli wixii lagu bilowday haddee sagaalkii wasli adoo masiid soo akhristay in lagugu baraarujiyaad u baahan tahay maana waa taqaan sagaalkii wasli markaad maqasho waxaa loola jeedaa ulaasi lagu siyaadiyey ulutaankii shantii qiyaaskahayd meeqaa hamse lagu bilaaban jiray saddex xagga dhigo ulaasi masalkiis lagu siyaadiyey afartii wasin oo qiyaaskahayd xaa lagu bilaaban jiray hamse soo maahan isku dar waa meeqa toddoba matan rubaaci niskiis lagu siyaadiyey labadii wasanoo qiyaaska aylahaa maxaa lagu bilaaban jiray sagaalkii hamsatulwasli haddaad maqasho waa kuwaasaa sagaalkii hamsatulwasli haddaad maqasho waa kuwaasaa ma haydaan sagaalkii hamsatulwasli waxaa loola jeedaa ulaai uluaankiis lagu siyaadiyey shantii wasinoo qiyaaska aheed saddexdii hamse lagu bilaaban jiray ah, infacala iftacala ifcalla waa saddexdaas koo ulaai masalkiis lagu siyaadiy afartii wasinoo qiyaaska aheed istafcala ifcaalla ifawcala ifawala afar iyo saddex laysku dara toddoba maahanoo rubaaci naskiis lagu siyaadiyey labadiisii wasiir ifcallala ifcalalla sagaalkii hamsatu wasli waa kuwaasaa marka wax allo wixii sagaalkii hamsatu wasli lagu bilowdo ya-da maahan inta kale kasra ku bannaa hadda waxaa noo soo qabataa infacala indalaqa soo maaha indalaqa ana indaliqu naxnu nindaliqu anta tindaliqu haye waxaa noo soo qabataa istafcala istakraj ana istakhriju naxnu nistakhriju anta tistakhriju sagaalkii hamsatul wasli na waa awita saddexdii taaulmasiid ula jeedaa maxaa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 ahayn u bannee ya-da kuma bannaana laakiin xarfunaytuu saddexda kale hadduu yahay kasra ku bannee halkaan ku banneeya filmudaarici fil aati aatida sifa ka dhig mawsuufkiiyo maxduufa filmudaarici ku bannee mudaaric alaati ka imaanaa min faacila ilaa muctalfa bilwaaw ka reebkaas koo ow amase maa mudaarica ka yimaada ficil ficilkaasoo tasadara uu hormaray hamsul wasli fiihi ficilka dhexdiisa labo awid taa uu hormaray oo taa lagu bilowday saddexdaas ficil mudaarica ka yimaada kasra ku banne zaa'idan ta'du xaal u yahay zaa'id wadaalika tusaalihiina katazaka oo kale weeye itazakkaa aad leeda ah, nitazakaa titazakaa waaya haye tamiimiyiintia waxay sheegayaan wej kale oo ku bannaan kayru rubaaciga oo macalya'di ku bannaan xarfu eritoo dhan ku bannaan wuxuuna yahay laba ficil laba ficil mid wuxuu yahay ficilka la yidhaha abaa abaa hadda lafdigan abaa waa facala muctallan bilyaa laakiin horaan uga soo hadalnay mudaariceedu yaba a lagu keenaa ee ataa yatiyo kale la mid maaha sababtuna waxay tahay tadaahulu luqatayn oo waxaa jirta abiya marka marka mudaaric la joogo ficilaa la adeegsana maadigana labadan waa la adeegsadaa ficilkaas abaaah haddii uu yahay ficilka mudaaricaad ka dhigaydaa afarta xarfanitaba kasradu waa ku bannaanta afartaba waa ku bannaanta waxaa la hahdaa abaa yiba tiba niba iba iba ha isku dhihin lama hamso weeye tan dambe ya u bedel maskaxdaada wixii horeyay ka bixi ee wax ku darsadoo haya wixii hore marka iba koo mid waa midkaas afarta xarfanayta waa ku bannaan yahay kasradu kan labaadna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 ficilka abaa oo maadigaa ya ama qayrkeed oo xarfanaytaa haddii lagu daro waa la kasri karaa koow ow amase maa ficil haddii la haleeshiiyo alwaa wowdi lahu ficilka uu sugnaaday faaan makaana ficil oo ah muctalulfaa bilwaaw wadaalika tusaalihii ficilka muctalulfaa bilwawga naxwu qad wejila waa cabsaday oo kale wey ficilaynuhu kutusa naxwu qad wejila waa cabsaday oo kale wey wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak calaa nabiyina moxamed